نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا الأمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد waxau imaam اlbukhaari abu cabdillaah baabuna asalaatu min aliimaan waxay baabu tahay salaadu inay iimaanka ka mid tahay iyo wa qowli llaahi tacaala wamaa kaana allaahu alla ma ahayn liyudiica mid dayacaya oo idin seejinaya iimaanakum iimaankiinna ay salaatakum salaadiinna yacni waxaa looga jeedaa salaatakum salaadiinna cinda albeyti kacbada agteeda a ku tukanaysaan wuxuu shiikhuu baabaysanayaa weli kitaabu liimaan baynu ku sugannahay salaadu inay iimaan tahay iimaankana ka mid tahay wuxuuna u daliishaday qowl اllahi tacala kana allah liyudiica iimaanakum waxaa lagu ay salaatakum salaadiinna waxaana laga hadlayay saxaabadii u tukaday bayt اlmaqdis sida xadiidku inoo tilmaamayo oo nabigu calayhi salaau wasalaam intuu maka joogay wuxuu u tukanayay bayt lmaqdis almasjid laqsa xaggiisa ayuu tukanayay madiine markuu yimina ama bilood ayuu wuxuu u tukanayay xagga baytulmaqdis buu u tukanayay markii la bedelay qiblada ayay saxaabadii isweydiiyeen dadkii u tukanaya baytulmaqdis ee sidaa ku dhintay marka ilahay wuxuu soo dejiyey wma kaana allahu liyudiica iimaanakum yani salawaadkii ay tukadeen ilaahay ma dayacayo imaam albukhaari waxa uu yihi salaatakum cinda albeyt salaada kacbada agteeda aa ku tukanayseen halkaana culimmada qaar way istishkaaleen oo waxay yidhaahdeen salaadan laga hadlaya waa salaaddii baytulmaqdis loo tukaday albeyt haddii la ilaaqana waa kacbada wey marka salaatakum cinda albeyt ilaa bayt maqdis baa looga jeeda imaam buhaari wuxuu ku tilmaamaya masale ah nabigu calayhi salaau wasalaam markuu baytulmaqdis xaggeeda u tukanaya maka uu joogay eh, qaabkeybuu u tukanay culimmadu way isku khilaaeen waxaa laga fahmaya bukhaari uu tilmaamaya oo tarjamada uu ku ishaaraya sida culimmada qaar ay yidhaahdeen nabigu inuu labada qiblaba jamcinayay kacbada oo uu jeclaa inuu xaggeeda u tukanayay oo laakiin uu kaga soo tukanaya dhinaca baytulmaqdis qasadku waa baytulmaqdis in loo jihaysto laakiin kacbada wuxuu iska xejinaya dhinaca baytulmaqdis buu iska xejinaya kacbada wuxuu ka dhigaya amaamahu laakiin jihada baytulmaqdis buu u jeesanaya waayo kacbada waa ogtiin afarta jihaba waa lagaga soo tukadaa waa lagaga soo tukadaa marka salaatakum cinda albayt oo kacbada ah oo ilaa bayt maqdis loo tukanayo waayo ibladu xilligaas xaggaasay ahayd maxalu shaahidku salaadii waxa lagu magacaabay inay iimaan tahay sidaasuu wataa alxadii arbauun qaala abu cabdilaah xadaana camr bnu khaalid horaynu usoo marnay abulxasan alxaraani taqra'u salaama cla man carafta wman lam tacrif laba jeer baa xadiikaasiina soo maray labadaba isku sanad buu ahaa kii dambena qutaybatu bnu sacad baa bukhaari shiikhuu ahaa kii horena shiikhana shiikhuu ahaa camr bnu khaalid alxaraani abulxasan qaala xadaana uhayr wa uhayr bnu mucaawiya alkuufi muxadiiintii waaweynaa buu ka mid ahaa qaala waxau hi xadaana abu isxaaq abu isxaaq asabiici camr bni cabdillaah alhamdaani ma hamdani baynu odhananaa mise hamadani qabiil mise magaalo waa qabiil wey camr bn cabdilah alhamdani alkuufi can ilbara bni caazib saxaabigii jaliilka ah ana nabiya sal اllahu alayh wasalam kaana wa aha awala ma qadima xilligii ugu horayse uu yimi almadiinata madiina nazla waa ku soo degay cala jdaadihi awowyaalkiibuu ku soo degay aw ama qaala waxa uu raawigu akhwaalihi abtiyadiibuu ku soo degay oo min alansaari ansaar ka mida ah. yani ansaar oo welibana bani najaara ah, awowyaal bay u ahaayeen oo awowgii cabdilmualib bay dhaleen ahwaalna akhwaalu ummika wa akhwaalu abiika carabi ahaan waa akhwaal haba fogaadaan hadday doonaan aabbaha abtiyadii wa ahwaaluka awowga abtiyadii wa ahwaaluka labada macno looga kala jeeda wanahu sallaa nabigu waa tukaday qibala bayt lmaqdis xagga bayt lmaqdis buu u tukaday ahra bilood aw ahra ama bilood wa kaana wa ahaa nabiga calayhi salaau wasalaam yucjibuhu mid uu farax geliyo an takuuna qiblathu qibladiisu inay ahaato qibala beyt xagga kacbada wa anahu sallaa nabigu waa tukaday wala salaatin salaadii ugu horaysay ee sallaaha uu tukaday ay bacda taxwiil inta qiblada la badelay dabadeed salaat alcasri salaadii casr buu tukaday wa sallaa waa la tukadeen macahu isaga maciisa qowmun qole ayaa la tukaday saxaabaa la tukatay fakharaja waa baxay sida riwaayaadku tilmaamayaan waxaa la yidhi waa cabaad ibni bashiir waxaa kaloo la yidhi waa cabaad ibni nahiig oo miman ka mida sallaa macahu kuwii la tukaday ka mida famara ahli masjidin qolo masjid u saaxiibo ku tukanaysa wlxaal hum raakicuuna iyagoo rukuucsan buu soo maray faqaala waxau ashhadu billaah ilaahay baan markhaati gashanaya laqad sallaytu waan tukaday maca rasuuli اlaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alle qibala maka maka xaggeeda ayaan ula tukaday iyagu waxay u tukanayeenoo salaadda ay ku guda jiraan ay u xidheen xagga waxa weeye bayt اlmaqdis fadaaruu waa jeesteen kamaa hum siday ahaayeen qibala albeyti xagga kacbada ayay u jeesteen wa kaanat ilyahuudu yahuud waa ahayd ad acjabahu miduu farax gelinayo id aal kaana uu ahaa yusalii mid tukada nabigu qibala bayt maqdis baytulmaqdis xaggeeda xaaladii uu u tukanayay waa farax gelinaysa wa ahlulkitaabi yani ahlulkitaabkana waa farax gelinaya yahuuddaa lagu caay yahuudda ayay ku cadfan tahay waxaana looga jeedaa waa tacmiimu bacda takhsiis yahuuddu waxay ka mid yihiin ahlulkitaabka ayay ka mid yihiin nasaarada yahuudda ahlulkitaab laysku yidhaahda marka yahuuddii baa la sheegay kadib waxaa lagu cadfay wax ka caamsan oo yahuudda iyo heyrkoodba shamlinaya iyo waa ahlulkitaabi ahlulkitaabkana waa farax gelinay falama wallaa wajhahu nabigu markuu wejigiisa u jiheeyey qibala albeyti oo baytulmaqdis uu ka jeestay ankaruu dalika taa oo waa dhibsadeen qaala uhayr waxa uu wa zuhayr bnu mucaawiya xadaana abu isxaaq abu isxaaq baa noo sheekeeya asabiici camr bni cabdillahi alhamdani can ilbara fii xadiiihi hada xadiikiisan isaga ah annahu maata inay dhinteen cala alqiblati qiblada xaggeeda qabla an tuxawala inta aan badalin rijaalun rag inay ku dhinteen iyagoo u tukanaya baytulmaqdis wa qutiluu waxa weeye la laayay wax dhintay iyo kuwa la laayayba falam nadri maanaan garan maa naquulu fiihim xaalkooda waxaanu kan idhaahno maanaan garan salaadoodii maadaama qibladii la badelay salaadoodii maxay noqonaysaa ay baytulmaqdis u tukanayeen faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiye wamaa kaana allahu alla ma ahayn liyudiica mid lumiya oo dayaca iimaanakum iimaankiinna yacni salaatakum sababu nusuulkuna sida la yaqaano wa huwa kama fii sababi nusuuli mubayinu lilfiqhi wlmacaani yani sababu nusuulku wuxuu caddeeyaa fiqiga iyo macaanida iyo aayadda macnayaasheedu caddaynaya iimaanakum qisada ay ku soo degtay marka la fahmo waxaa la ogaanaya waxaa la leeyahay la dayici maayo wa salaadii weeye waxaana loogu magacaabay iimaanka acmaasha soo gudagalaya waxaa ugu weyn salaad baa ugu weyn shaygana way dhacdaa in bacdi muhima oo ka ah in lagu magacaabo min baab tasmiyati shayi bibacdi ajzaihi almuhima shayga in lagu magacaabo ajzaadiisa muhimkaa ah mid ka ah. wayna soo mari doontaa oo sujuud la leeyahay ayaa lagu magacaabaya sujuud sujuud lagu magacaabaya waayo sujuudu waa ahamu ajzaihi wa arkaanihi wey macnahaasa looga jeeda xadiika fawaa'id badan baa ku sugan faa'iidada koowaad waa acmaashu oo salaadu ka inay iimaan tahay waxaana halkaa lagu bushinaya lagu radinaya nimankii murji'ada ahaa ee odhanayay acmaashu iimaanka kama mid aha kitaabuliimaan dhammaantiina nimankaasuu raddi ku yahay kacbada waxa la bedelay oo taxwiilku uu dhacay fii nisfi rajab rajab markay kala badhnayd min asana aaniya lilhijra nabawiya sanadkii labaad oo rajab ay kala badh tahay nabiguna calayhi salaau wuxuu soo gaadhay madiina rabiic lwal bisha rabiic lwal ayuu waxa soo gaadhay marka rabiiculwal laga bilaabo ilaa rajab laga gaadhayo amsa bilood sanadka koowaad ee rabiiculwal hijrada waa sanadkii hijrada koowaad bisha rabiiculwal sanadka labaad bisha rajab intaas isaabiya ka gaadhsiiye ya haddii labadaba la xisaabiyo haddii labadaba la xadfana waa haddii mid la xisaabiyana waa marka halkan waxaa laynoogu sheegay iyo rajab adigu kala bar bay ahayd rabiiculawalna iyaduna gudaheeda unbay marka haddii bil laga saaro bay noqonaysa haddii kasri laysu geeyana cadadku halkaasuu ka soo baxaya taqriiban waa mudadaas wey mudada madiina waxaa loo tukanayay baytulmaqdis kadib la bedelay makana waxaa loo tukanayay baytulmaqdis waxaa la tilmaamay awalu salaatin sallaha salaat alcasr yani markii qiblada la bedelay salaadii ugu horeysay ee nabigu uu u tukaday xagga kacbada iyo maka salaad casar bay ahay laakiin sida riwaayaadka marka la isu geeya raajixa ah salaadu salaad duhur bay ahayd awalu salaatin sallaha laakiin salaat alcasri waxaa halkan loogu sheegay wa awalu salaatin sallaaha wa salaat alcasri oo fii masjidihi ah ama salaada kale waxay ku qabsatay meel kale bani salima nimanka la yidhaahdo xaggooda oo deganaa masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam xaggeeda galbeed oo aljaamic alislaamiya bilmadiina iyo masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam dhexdooda hadda deganaa masjidulqiblataynna uu ku yaallo ee nimankaas ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam salaadii duhur la tukaday halkaasuu ku tukaday saxaabada qaarna waa la tukadeen markii uu soo noqday ayuu salaadii casar masjidkiisa ku tukaday taasaa dadku wada ogaadeen oo la wada ogaa waxaa kaloo inoo soo socda xadiiu cabdilaahi bni cumar fi kitaabi الصalaa baynama الnaasu fi quba id ataahum aatin whm fi salaaة اlfajr faqaala alaa ina alqiblata qad xuwilat qisadaasina waxay ku saabsanayd quba quba ayay ku saabsanayd markaa qubana labada qibla looga tukaday masjidu quba masjid اlqiblatayn oo masjidu bani salima xilligaa loo yaqaanayna isagana labada qiblaba waa looga tukaday laakiin maadaama masjidu quba uu yahay masjid sidiisaba fadli u leh awalu masjidin usisa fi lislaam qofka laba sunnaa ku tukada cumro ajarkeed uu helayo masjid taariikhya magacla iyo fadlila uu yahay isaga lama odhan masjid qiblatayn lama odhan laakiin masjidu bani salima waxa weeye qiblatayn baa lagu magacaabay xilligaa masaajidada madiine aad bay u badnaayeen wuxuu nabigu ku tukaday masjidu bani mucaawiya oo ducada lagaga ajiiba masjidulijaaba hadda la yidhaahdaa qabiil waliba ama qoys waliba waxa weeye masjid bay lahaayeen ama laba masjid ama saddex masjid in badanoo ka mida nabigu waa ku tukaday calayhi salaatu wasalaam masaajidadaasoo dhanna labada qiblo waa looga tukaday oo xilligii baytulmaqdis loo tukanayeyna waa u tukadeen xilligii dambana ee la bedelayna waa u tukanayeen maxaa waxa wey kuwan si gaara ah loogu sheegaya ama qiblatayn loogu magacaabaya sababta wax kale ma aha masaajidada kale lama hayo hal salaad labadii qiblo in loo wada tukaday laakiin quba iyo qiblatayn labadaba waxa suganoo saxiixaynka ku sugan salaad nuskii horena waxay u tukadeen baytulmaqdis qaybtii dambana waxay u tukadeen kacbadiibay u tukadeen labadubana waa axiix waayo sida raajixa cinda اlusuuliyiin hal yastaqilu اlxukmu biاlwuruudi aw bibuluugihi ila اlmawjuudi dadka xukumkuma wuxuu soo gaadhaya markuu soo dego mise markuu yaga gaadho haddii la yidhaahdo markuu yaga gaadho waa sida saxiixa ah intii aanu soo gaadhin wixii ay tukadeen waa saxiix wey baytulmaqdis ay u tukadeen awaaidda aynu ka faa'idaysanayna waa badan tahay laakiin intaasaynu ku dhaafaynaa salaadu waa iimaan acmaashuna iimaanka ayay ka mid tahay baabun xusnu islaami اlmari wuxuu baab u yahay abcan xadiikan aynu hadda hayno zuhayr bnu mucaawiya can abi isxaaq wuxuu ka daba keenay shiikhu zuhayr bnu abi mucaawiya oo ka warinaya abu isxaaq asabiici can ilbara ka warinaya marka laba cilo ayaa xadiidka lagu cileeyaa mid waxay tahay zuhayr bnu mucaawiya ninkan la yidhaahdo abi isxaaq wuxuu wax ka maqlay markii uu ikhtilaaay abu isxaaq ikhtilaa baa ku dhacay markuu weynaaday xadiikiisu waa isku dhex xifdigiisuna waa xumaaday zuhayr bnu mucaawiyana wuxuu ka ahaa dadkii ka qaatay bacd alikhtilaa ciladaas waxa wey waa lagu cileeyey laakiin waxaa lagaga jawaabayaa waxaa jira waxa wey mutaabacaat badan oo waxaa mutaabaceeyey israa'iil ibnu yunus ibni abi isxaaq asabiici oo abi isxaaq uu awow u ahaa israa'iil ibnu yunus ibni abi isxaaq oo xadiidka ka warinaya can abi isxaaq waana inoo iman doonaa israa'iil ibnu yunusna waa min abat nnaas fii jaddihi dadka awowgii ka qaatay waa ragga loogu kalsoonida badan yahay marka zuhayr bnu mucaawiya haddii hadal la geliyo sanadkan haddii hadal la geliyo waxaan leenahay israa'iil baa mutaabaceeyey oo abi isxaaq wuxuu ka wariyo sidiisa loo qaato jawaabtaas ayaynu waxa wey kaga jawaabaynaa jawaabta labaad waa abi isxaaq marlabaad asabiici waa imaam weyn waa aimmada xadiika ka mida ah. bal wuxuu ka mid yahay ragga la tilmaamay aladiina yaduuru calayhim alxadii nin aad u xadii badan buu ahaa taabiciintii ka mida ah. wuxuu ahaa mudlis buu ahaa sanadkana waa inoo cancanayey xadaana abu isxaaq can ilbara baa layidhi can ilbara sanadka labaadna waa la mid xadaana abu isxaaq can ilbara fi xadiiihi waana mudlis marka isagana waxay jawaabtiisu noqonaysaa waxaa inoo soo socda sufyaan athawri can abi isxaaq asabiici qaala samictu albara'a bna caazim oo samaaci la caddaynaya marka labada ishkaalba sidaasaa looga jawaabay sanadkuna hadal ma leh marka la naqdinayo sanad bukhaari iyo muslim la naqdinayo naqdigaa xataa haddii laga jawaabo miyuu la noqonaya kii aan la taaban ya la noqon maayo sidaa awgeed markay ka hadlayaan xadiiku markuu saxiix noqdo miyaa la qacinaya inuu saxiix yahay ma qaciba mise waa danni waa masale khilaafiya laakiin ibnu salaax iyo a'immadii xadiidka waaweynaa nawaawi iyo waxay leeyihin waa la qacinaya menawawi danni buu ley lakiin suyuudi baa odhanaya waa la qacinaya waxay ka soo reebayaan wixii la intiqaaday ee ishkaal uu ku yimi wاlxukmu bالصxaةi wالضacfi calى ظaahirihi lalqaطcu ila ma xawى kitaabu muslimi aw اljucfi siwa man taqaduu fabnu الصalaaxi rajaxa qaطca bih wkam imaami janaxa wالnawawi rajaxa fi الtaqriibi dannan bihi wlqaطcu duu taswiibi marka waxaan leenahay axaadiista muntaqadka ama la naqdiyo haba laga jawaabo laakiin eh, kuwa kale gaari maayaan baabun xusnu islaam lmari wuxuu baabu yahay qofka islaamnimadiisu inay wanaagsanaato waxaa jira islaam wanaagsan iyo islaam aan wanaagsanayn waxa looga jeedana waa tilmaami doonaa qaala maalikun imaamu maalik waxaa wuri waa mucallaq waayo imaam albukhaari maalik ma soo gaadhin xadaana maali iyo ahbarana iyo can maalik midna ma odhan qaala ayuu isticmaalay waa mucallaqi sanadka bilowgiisa xadfan qaacidadii aynu muqadimada ku soo sheegnay imaam albukhaari haddii waxa weeye uu jasmiyo oo uu idhaahda qaala iyo wixii la mida waakara waxa weeye waa saxiix ilaa man callaqa canhu ilaa laga gaadhaya ciddaas uu ka tacliiqiyey marka ilaa maalig laga gaadhayo bukhaari baynu u tala saaranayna waa saxiix weeye nacam ma أول الإسناad minhu يطلق وفي الصحيiحayn ذا كثير فاldي أtى bه بصيغة الجزم khdi صحته عن المضاaف عنه وغayره ضcف ولا تhinhu yani wuxuu jasmiyo ciddii uu jasmiyey ilaa laga gaadhayo waa صaxiix weeye maxaynu u leenahay sixatahu can ilmudaafi canhu ilaa maalig baa saxiix noqonaya maalig wixii ka dambeeya waad baadhaysa halkaasuu kuu yaalla laakiin inta xadfan maadaama bukhaari uu jamiyey waxa weeye waa saxiix wey waa mucalaqaad baa inoo soo uu jaminayo qaala muaad qaala aawuus can mucaad qaala aawuus bukhaari iyo inta udhaxaysa waa saxiix waa mucallaq waayo waa jamiyey laakiin waxa ka dambeeya waa mucaad aawuusna mucaad ma maqal waxba kama maqal inta dambe waad ka baadhaysa qaala maalikun maalik waxaa wuri بن أنس إmام dار الهجرة أخبرني زيد بن أسلم أن cطاء بن يسار oo ka mida mولى maymونة taabiciintii waaweynaa ka mida أم المؤمiنiin maymونة بنت الxاrث mowlaheedii wey أخبره wuxuu u sheegay أن أbا سعيid الkhdري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم haduu islaamo الcبد adoonku alamatuna waa la mid waa min baabi اtakhliib faxasuna uu wanaagsanaada islaamuhu islaamnimadiisu oo islaamnimo wanaagsan uu la yimaado sidee islaamkiisu u wanaagsanaanaya faxasuna islaamuhu yacni inuu noqdo muslim dhaba waayo soo marnay ida kaana alslaamu cala lstislaam laa cala alxaqiiqa waataynu soo marayn inuu muuqaalka muslim ka noqdo laakiin qalbiga uu gaal ka yahay qalban waqaalaban aahiran wa baainan siran wa calanan hadduu muslim ka noqdo waxaan leenahay xasuna islaamuhu wey oo de qalbigiisa uu iimaan dego macnaha waa lagu macnaynaya xasuna islaamu yani islaamnimo dhaba oo qalbiga degtay haddii laga helo macnaha waa lagu macnay oo muslim dhaba inuu noqdo macnaha labaad xasuna islaamu yani islaam kaamila islaam kaamila islaamkuna wuxuu kaamil noqonayaa ida atayta bilwaajibaat wa tarakta almuxaramaat inaad waajibaadka la timaado muxaramaadkana aad ka tagto ida aslama alcabdu addoonku hadduu soo islaamo faxasuna islaamuhu islaamkiisu u wanaagsanaado yukafir allaahu alla waa dhaafaa canhu xaggiisa kula sayiatin dembi dhammaantiibaa loo dhaafaa kaana zalafahaa uu hormarsaday yani xilligii gaalnimada unuubtii uu sameeyey baa loo dhaafaa zalafahaa ay qadamaha wa aslafaha fii xaali kufrihi waa loo dhaafaya wa kaana waa ahaanaya bacda dalika intaa dabadeed alqisaasu sinaansho iyo mujaazaat abaalmarin baa ahaanaysa yani waxa la qoraya waxa uu sameeyo alxasanatu qisaastiibaa la caddaynaya xasanadu bicashri amhaaliha toban jibbaarkeed weeyi yani toban jeer baa loo labanlaabaya yani takuunu bicashri amhaaliha ayay ku ahaanaysa toban la ayaa loogu labanlaabaya ilaa sabci miati dicfin ilaa laga gaadhayo toddoba boqoloo labanlaab laga gaadhayo wasayiatu xumaantuna bimiliha waa iyadoo kale ayaa loo qoraya ilaa an yatajaawas allahu canha inuu alla u dhaafa mooyaane waa fadlu min allahi waraxma haddii dunuubta sida xasanaadka laysugu labanlaabayo waa la halaagsami lahaa laakiin xasanada waa la labanlaabaya ilaa maa shaa allah sayiaduna waa mid keliya xadiikani wuxuu inoo tilmaamayaa islaamnimadu inay wanaagsanaato horena waxaynu usoo tilmaannay islaamnimo haddii keligeed la sheego waa bimacna aliimaan waxaa halkaa lagu tilmaamayaa islaamka iyo iimaanku inuu u qaybsamo mid kaamila u wanaagsan iyo mid naaqisa labadaba inuu u qaybsamo waa xadiiku inoo tilmaamay qofku hadduu soo islaamo islaamkiisuna uu wanaagsanaado xilligii jaahiliyada ama gaalnimada dunuubtii ka dhacday in waxa weeye alla uu u dhaafayo taana waa mid la ogsoon yahay oo adilo badan baa inoo tilmaamaysa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf ana alislaama yahdimu ma kana qablah attaa'ibu min addanbi kaman laa danba lah oo de in lasoo islaamo lafteedu waa towbad laga toobadkeenayo waxa weeye wixii ka horreeyey Eh, laakiin axaadiista qaar baa inoo tilmaamaysa eh, waayo xadiikani ka mid yahay xadiiu xakiim ibni xizaam oo inoo soo socda qofka loo dhaafayo dunuubtiisii xilligii gaalnimada waa ka islaamnimadiisu ay wanaagsanaatay haddaynu ku qaadno islaamnimadiisa wanaagsanaatay inuu islaamnimo dhaba inuu yahay taa xaalkeedu waa cadyahay ishkaal ma laha yani haddii muslim dhaba uu noqdo oo islaamku uu qalbigiisa dego munaafiq aanu ahayn islaamnimo muuqaalka ka sheeganaya hoostana gaal ka ah dembigiisa hore la dhaafaya weli gaalnimadiibuu baaqi ku yahay marka haddaynu ku macnayno xasuna islaamuhu islaam xaqiiqiya hadduu la yimaado dunuubtii loo dhaafaya kaas ishkaal ma laakiin macnaha labaadee ah haddii islaamkiisu uu wanaagsanaado oo qalban waqaalaban u noqdo welibana uu kaamil noqdo waajibaadkiina la yimaada muxaramaadkii uu ka tago ishkaalka imanaya waxa uu yahay waxaa laga fahmayaa haddii islaamkiisu wanaagsanaan waayo oo bimacnaa waajibaadkii uu wax ka tago isagoo muslima dunuub iyo uu ku dhaco isagoo muslima loo dhaafi maayo hore loo dhaafi maayo kaana waxaa wey sii cadaynaya xadiikii xakiim ibni xisaam oo nabigu uhi calayhi الsalaaة wasalaam man axsana fi اlislaam lam yu'aakhad bima camila fi اljahiliya wman asaءa fi اlislaam ukhida biاlأwal oo xilligii gaalnimada ah wاlآakhir iyo xilligan islaamnimada labadaba waa loo qabanaya haddii islaamkiisu hagaagi waayo marka masaladaasina waa masale khilaafiya culimada qaar waxay leeyihiin ninkii gaalka ahaa ee xilligii gaalnimada dunuubta dhex dabaalanayay maalan wuxuu ahaa kaana sharaaban lilkhamri buu ah gaalnimada uu soo islaama islaam dhaba qalban wa qaalaban laakiin khamrigii buu halkii ka sii wadaa islaamnimadiisu waxba kamay badalin khamriga maalintuu bilaabay gaalnimada ilaa intuu islaamnimada kaga dhimanayo dembigeeda waa loo qoraya intuu cabayo maadaama islaamkii aan wax ka badelin oo aanu joojin dambigii cayinaa ee uu samaynaya xilliga noocaasa laakiin sida jumhuurtu ay qabaan waxa weeye la kala qaadi maayo unuubtiisoo dhan waa loo dhaafaya unuubtiisoo dhan waxa weeye waa loo dhaafaya waxaana ay ku dhisan tahay masalada ah qofka ma laga aqbalaya inuu isagoo dembi ku sugan dembi kale ka toobad keeno gaalnimadu waa dembi weyn inuu gaalnimadii ka toobad keeno oo ka soo islaamo unuub kalena ay u weheliso baaqi ku yahay oo halkii kasii waday masaail noocaasa ku dhismaysa raajixna waxa uu yahay infikaak uljaha inay tahay oo wixii uu ka toobad keena laga aqbalayo isagoo dembi kale samaynaya dembi kale isagoo samaynaya dembi cayman hadduu ka toobad keena laga aqbalaya marka khulaasat lqowl waxaan leenahay islaamkiisu hadduu wanaagsanaado oo bimacnaa islaam dhaba uu la yimaado dunuubtiisii hore waa loo dhaafaya qaal abu cabdlah xadaana isxaaq bnu mansuur alkwsaj baa lagu naanaysa qaala xadaana cabdrazaaq bni hamaam asancaani saaxib musanaf kitaabka musanafka la yidhaahdo oo kutubta islaamka waaweyn ka mida aaaarta saxaabada iyo taabiciintana lagu jamciyey fiqiga iyo marfuucaadkaba waa ninkii lahaa qaala waxa uhi ahbarana macmar bni rashid asancaani oo aimmadii yaman ka mid ah can hammaam ibni munabbih alyamaani hammaam ibni munabbih alyamaani waa taabici jaliila can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu lahi ida axsana hadduu wanaajiya axadukum midkiin islaamahu islaamnimadiis oo si xaqiiqa usoo islaamo fakullu xasanatin wanaag dhammaantii wanaaggaasoo yacmaluha uu samaynayo tuktabu lahu waa loo qoraa bicashri amaliha toban jibbaar ayaa waxa weeye loo qoraa ilaa sabcimiati dicfin ilaa toddoba boqol oo dicfi oo labanlaab laga gaadhayo wa kullu sayi'atin xumaan dhammaanteed oo yacmaluhaa uu samaynayo tuktabu lahu bimiliha mid la ayaa loo qoraa oo iyada loo labanlaabi maayo dicfiga xasanada la labanlaabayo labadan xadii labaduba waxay ku joojiyeen baa lagu joojiyey ma dhici kartaa inay kasii badato alfaad kale oo inoo iman doona waxa ku sugan ilaa adcaafin kaiira baa la sii dhaafiyey iyo labalaabyo kasii badan waana sida kitaabka all ku sugan maal ladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiil اllah kamaali xabatin anbatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin mia xaba lagu dhuftay waa wey waxaa laga dabageeya wallaahu yudaacifu liman yashaa ilaa adcaafin kaiirana waa ku timi xadiikan abi saciid waa ku marka waxaan leenahay dacfigu xad ma leh ilaa adcaafin kaiira wallaahu liman yashaa weeyi lagu kala badsanaya sida camalka loo wanaajiyo bal ajarkii laga helaya labalaab iska daa haddaad gaabiso waxa laga yaabaa ajarkii laga helaya toban meeloodoo meel inaad hesho ama ajarba inaadan ka helin laakiin lagaa aqbalo qabuulkii fiqiga oo uu kaa gudo laakiin wax ajaraba aan lagaa siin wax ajara aan lagaa siin ida abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman man ataa caraafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman fasadaqahu ma faqad kafara bima unzila cala muxamed weeye mujarad su'aal aaliyaha in wax la weydiiyo waxa wey afartan maalmood salaadeeda lagaa abali maayo lagaa aqbali maayo bimacnaa ajarkeeda lagu siin maayo laakiin salaadii way kaa guday oo la qalayn maayo waxaa laga yaabaa bilaa ajar inay noqoto waxaa laga yaabaa ajarkii laga helaya toban meelood meel inaad hesho sida xadiiu camaar ee ku yimi tilmaamayo in alcabda la yusalii wmaa yuktabu lahu min salaatihi ilaa cishruha tuscuha umunuha dabeedna nabigu ka soo nisfuha salaadii aad tukatay barhkeed baa lagaa siinaya ama ajarkeedii baa lagaa siinaya waa lagu labanlaabaya toban boqol laba boqol toddoba boqol toddoba kun toddoba malyan ilaa maa sha allah waa sida iimaankaaga iyo qalbigaaga iyo ictiqaadkaaga iyo niyadaadu iyo khushuucdaada iyo soo uu yahay ayaa camalka saamaynaya waana qaacido weyn tafaadulu alacmaal bxasabi ma fi quluub la bkaratiha acmaashu waxay ku kala tagtaa waxa wey waxa qalbiga ku sugane cadadka maaha waxa weeye kayfiyada ee kamiyada ma aha ninbaa koob tukanaya waxaa laga yaabaa inuu ka ajarbato nin saddex tukanaya taasi waa masalo aynu xadiidka ka faa'iidaysanayno baabun axabu diini il llahi adwamu wuxuu baabu yahay diinta alla uu ugu jecel yahay waa adwamuhu waa tan la daayimo addiin waa bimacna aliimaan qaala abu cabdilah xadaana muxamed bnu lmuhana azamin waa ninkii abu muusa albasri sanadkee buu dhintay bal waxaan eegayaa nin aad u xasuus badan xadaana yaya oo labadii nin wey mid ka mida ah. maxamed bn muan qaala xadaana yaxya ibn saciid alqaطaan waa imaamkii weynaa can hishaam ibni curwa ibn zubayr ibn اlcawaam qaala waxa uhi ahbaranii abi wa curwa axad اlfuqahaai الsabca can caaisha waa khaaladiisii wey radi allahu tacala canha um اlmuminiin ana nabiya sal اllahu alayh waslm dakhala waa u soo galay wlxaal cindaha iyadoo agteeda ay ahaatay imraatun haweeney muslim baa caddeeyo riwaayada muslim waxay tilmaamaysaa alxawla binti tuwayt alxawlaa binti tuwayt gabadhaasay ahayd qaala wuxuu uhi nabigu man haadihi tani waa tuma nabigu waa isweydiiye qaalat waxay tihi fulana waxayna kutusaysaa nabigu siduu bulshaawiga u ahaa ya de guryaheenna galna waa laga yaaba dad cusub inay joogaan waad ka sii soconaysa ya isweydiin mays damba kama lihid laakiin nabigu calayhi salaau afdalu khalq ma odhan waa gabadh islaamka ka midoo ah, iskamuu socon ee wuxuu hi man tani waa tuma abcan waana wuxuu qiyaasayaa inay u timi isaga inay u timi qaalat waxay tidhi fulana waa xawla gabadha heblo la tadkuru way sheegaysaa caaishi min salaatiha salaadeeda caaisha dabeedna nabiga u sharaxday gabadhaas inay habeenkii salaatuleyl u taagan tahay inay cibaado badan tahay tadkuru min salaatiha ay caaisha ama tudkaru min salaatiha waxa la sheegaa salaadeeda oo hadalka caaisha loo nisbeeyo yani waa gabadh lagu sheego salaad badnaan iyo cibaado tudkaru min salaatiha maa saxa musama saxa nabigu alayhi salaau wasalaam mah joog n halkaa ku jooji waxaa la diidan yahay ammaanta ay ammaanayso gabadhaas waa haddii la yidhaahdo gabadhaasi goobjoog bay ahayd oo meesha ayay fadhida man haadihi goobjoog bay ahayd oo qofkiio de kula jooga lama ammaano wayxaka qaacta cunuqa saaxibi ama waa sida mutabaadirkae wanaagsan mah jooji oo ha ku ammaanin waxaan munaasib ahayn waayo wax badan bay ka sheegtay nebiguna wuxuu ka fahmay talaxtag inay samaynayso marka wuxuu cibaadaba hadduu yahay maadaama aanu sunnada waafaqsanayn laysku ammaani maayo wixii wanaagsan baa laysku ammaanaa qaala wuxuu uhi nabigu mah jooji hadalka aad wado calaykum waxaad laasimtaan bimaa tuiiquuna waxaad awoodaysaan camalkaad awoodaysaan laazima fawallaahi ilaahay baan ku dhaarte laa yamallu allaahu alla ma goynayo awaabka xataa tamallu ilaa aad ka daashaan oo camalka aad ka go'daan idinku wa kaana wa ahaa axabba diini ilayhi diinta nabiga loogu jecel yahay maa daama alayhi saaxibu waa ka saaxiibkii uu daayimo kii samaynaya uu daayimo camalkaasuu nabigu ugu jeclaa ama diintaas ugu jeclaa maxalushaahidku waxa uu yahay yani waxaa la sheegayaa salaad baa laga hadlayy camal baa laga hadlayy waxaana lagu tilmaamay axab diin maa daama calayhi saaxibu diinta loogu jecel yahay oo bimacnaa iimaankiina ah waa waxa la daayimo addiin bimacna aliiman in badan baynu soo tilmaamay xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya abcan waxaa laga digayaa huluwiga in cibaadada lagu talax tago shale waxaynu soo marnay ina diina yusrun walan yushaada diina axadu ila halaba fasadidu waxaa laga dhexdhexaadsada oo jidka toosanee wasadka ah ha lagu dadaalo sadaad waa toosnaan wey waxaa laynaga doonayaa ihdina asiraa almustaqiim jidka toosan ee jannada iyo ilaahay raallihaanshihiisa ina gaadhsiinaya in la qaado laakiin jidkaas laba halis baa dhinacyada ka xiga midi waxa uu yahay atafriid in laga gaabiyo midina waa alifraad alguluw wtaqsiir in laga gaabiyo iyo in la gudbo oo la dhaafo waxay culimmadu tilmaameen ibnu taymiya ibn اlqayim iyo culimo kale walaa yubaali shayطaanu biyi lwaadiyayni halak shayaankuna ma kala jecla labada tokaad ku halaagsanto wadada toosane waa briish oo midina waa uluwi oo waa talaxtag midina waa gaabis weeye jidka toosan haddii aad seegto ama dhaaf ama ka gaabi labaduba waxa weye halaag wey labaduba waa halaag marka toosnaantu waa in dhexdhexaadka lagu dadaalo oo waxa weeye naftana aan la dhibin ina almunbata ardan qaac walaa dahran abqa in sidaa la noqdo maaha qofku haddii uu isku adkeeyo cibaadada marka dambe ayuu ka baxaa waxay ku tusaalayeen shayaanku markuu doonayo qofku inuu islaamnimada iyo diinta iyo cibaadada isku taago wadadii mustaqiimka ahayd markuu isidhaahda isku taag shayaanku dibbuu usoo qabanaya waa lagu tijaabinaya haddaad xoogaa dabacsan tahay oo aad liqliqato halkaasuu kugu haynaya dibna waa kuu soo celinaya kalarkuu ku haysta xagga dambu ku haystaa maalin walba xoogaa ku soo jiidaya haddaanu dibba kuu soo dhufan dibba kuusoo dhufan mid waxa weye ka dhacsanaa oo aan tukanayn oo balwad lahaa baa bilaabaya salaada subax maalmuu jiboonaya haydaanku xagga dambu haya dabeedna subaxun baa la waayaya waxaa la arkaya isagoo halkii ka wada dib loo dhuftay hadduu arko qofku inuu aad u adag yahay oo salbi yahay oo uu ku taagan yahay markuu ka quusto inuu dib u jiido uu tukuntukiya horuu kuusii riixaya ilmo sabay haddaad meel istaajiso oo aad dib u soo qabato oo isgiijiyo oo aad sii daysa maxaa dhacay horaad u soconays ya uu kufaya marka shayaankuna caduwun lakum fatakhiduuhu caduwa ma kala jecla muhimmadu jidkaa toosan inuu ku seejiyo ayuu doonaya walidaalika cilmigu wuxuu kaa anfacayaa inaad waxyaabo badan fahanto toosnaanta iyo sadaadka iyo ictidaalka iyo dhexdhexaadka inaad fahanto ayuu waxa weeye jahliga inta badan uluwiga keena waa arkaysa hadda wixii ka dhacayay muqdisho ka dhacayay ee waxa weeye mi'aadka boqolaalku ay ku dhinteen musiibada weyn dad sheeganaya jihaad sheeganaya oo waxa weeye islaamnimo sheeganaya walow camalkaasi uu ka wen yahay muslim uu ka wen yahay aanay ka inay ku jiraan aanay ka waxa weeye waxa keenaya waxyaabahaas kule cidda fulinaysa waa muslim baa laga yaaba laakiin waxaa loogu sheegay jihaad baa loogu sheegay inuu isleeyahay islaamka difaac oo gaalo la dagaalam jahligaasaa wuxuu gaadhsiiya huluwiga intaa leeg marka huluwigu ma istaagayo qofku hadduu ku dhaco waxaa laga yaabaa inuu xadka ka sii baxo marka dambena de uga gudbo nabigu taasuu inoo tilmaamaya xadiika waxaa nabigu ku sheegay laa yamalu xata tamalu laa yamalu waa malal malalkuna asal ahaan waa asaaama waa daalitaan weeye laakiin waxaanu ogsoonahay alla subxaanahu wa tacaala inaanu ku sifaysnayn sifa naqsiya wamaa masanaa min luguub ilaahay wuxuu wax daalina nama taaban waa sifa nuqsaana in la daalo fawallaahi laa yamalu allahu ilaahay ma daalayo xataa tamallu sidee lagu macnaynaya macnayaal badan baa lagu macneeyey macna waa macnihii aan ku laqbeeyey oo min baabi almuqaabala waalmushaakala qofku hadduu daalo maxaa dhacay camalkiibuu ka joogsanaya yaqacu lcamal camalkiibuu goynaya camalkiibuu goynaya wuxuu macnuhu u dhacaya laa yaqacu allahu hawaab xataa taqacu alcamal bilmalal macno wanaagsan wey macnaha waynu ku macnaynayna marka lafdigii daalka ku saabsanaa ee keenaya camalku inuu go'o ayaa cala sabiili lmuqaabala wlmushaakala ilaahay loogu nisbeeyey laakiin maqsuudku waa laa yaqacu thawaab eh, baqiy bni mahlad musnadkiisa waxaa ku yimi fawallaahi laa yamalu allahu min athawaab xata tamalu laa yamalu llah yani laa yaqacu allah ilaahay ma macnaha waa lagu macneeye waxaa kaloo lagu macneeye xataa in la awiluuh oo macnayaal kala duwan lagu qaado qole waxay yidhahdeen laa yamalu llaahu alla daali maayo watamallu xataa bimacna alwaaw watamallu idinku waa daalaysaan laa yamalu llaahu ilaahay ma daalo xiina tamallu xataa bimacnaa xiina xiina tamallu xilliga aad daalaysaan laa yamalu llaahu ilaahay ma daalo xataa ay idaa maliltu marka aad daashaan oo xataada saddexdaa kelmadood lagu macnaynayo bimacna alwaaw in laga dhigaa waa daciif xagga luqada bimacnaa xiin in laga dhigaana waa aciif iyaduna waa daciif laakiin bimacnaa idaa in laga dhigo ibnu qutayba waa aimadii luqada ka doortay waxaana uu yidhi waa curfun shaa'icun fii kalaami alcarab waa lagu isticmaala luqada waa lagu isticmaalaa yani laa yamalu llaahu ida maliltum ilaahay ma daalo haddii idinku aad daashaan culimmada qaarna waxayba yidhaahdeen aslanba fahamkan la fahmaya waa mafhuum mukhalafa mafhuum almukhaalafana sidiisaba waa daciif xanafiyadu maba xujaystaan jumhuurtu waa xujaystaan laakiin iyaga laftooda agtooda ma xoog badna oo min adcaf aladila ayuu ka mid haddii ay nusuusta uu khilaafana cibra maleh marka mafhuumulmukhaalafaha waxaa khilaafsan wamaa masana min luhuub iyo adilada badan ee tilmaamaysa ilaahay naqsi inuu ka yahay marka mafhuumka gebigiisaba lama tixgelinayo iyada lafteedu waa jawaab waxa weeye macquula bacdu ahlicilmi baa ku jawaabay maxalushaahidkana waynu sheegnay addiin waa bimacna aliimaan waxa la tilmaamayna waa acmaal weeye baabu ziyaada imaani wanuqsaanu wuxuu baabu yahay iimaanku inuu ziyaadaiyo inuu nuqsaamo iyo waqwl lahi tacaala ama waqowl llahi tacaala labadaba waa ku bannaan tahay haddii baab loo idaafeeyo wazidnaahum aanu u ziyaadinay hudan hanuun baanu u ziyaadinay hanuunkana waxaa ka mida iimaanka ayaa ka mida ama hanuunka laftiisaaba iimaana wayasdaada aladiina si ay u ziyaadsadaan kuwii aamanuu iimaanka laga helay iimaanan iimaan ay liyastayqina aladiina uutuu lkitaab wayasdaada aladiina aamanuu iimaana wa qaala tacaala alyowma maanta akmaltu lakum aan idin dhammaystiray idinka diinakum diintiinna diintaan idin dhammaystiray waxaa la tilmaamayaa diinka oo iimaana inuu kaamil noqdo kaamil inuu noqdo faida taraka shayan haddii uu ka tago shay oo min alkamaali kamaalkii ka mida diintii amaalka ahayd wax kamid a ah hadii laga tago fa huwa naaqiun wuxuu noqonayaa diinkii iyo iimaankii naaqis buu noqonaya waayo qaacidadu waa maxay kul maa qabila ziyaada qabila nuqsaan wax kastoo ziyaado aqbalaa nuqsaanna waa aqbalaa waa qaacida weeye adilada nuqsaankuna waa inoo iman doontaa laakiin mar walba waxa badan adilat ziyaada walidalik baa bacdu salaf laga sheegay waxa weeye iimaanku inuu ziyaad abalo laakiin nuqsaan aanu abalin laakiin aqwaal kalena waa laga sheegay nuqsaanta adiladeedu ma badnaa laakiin waxaa daliil inoogu filan wixii ziyaad aqbalay nuqsaanna waa aqbalaya yani iimaankaagu meel buu joogay waana sida imaam bukhaari u wato iimaankaagu hadduu meel joogay oo adilo badani inoo sheegtay inuu ziyaado bal waxaad isu eegtaa meeshaad u dallacday meeshii aad ka tagtay maxay noqonaysa nuqsaan bay noqonays marka loo eego meesha aad gaadhay hadii loo eego markii jaamacaddan dhameeye maajisteerka loo gudbayey ayaa dee soddon ninbaa u tartamayey maajisteerka loo gudbo waxaana loo baahnaa toban baa loo baahnaa marka intaasoo imtixaan baa lagu marinaya imtixaanaa la gelaya kadibna waxaa ugu dambaysa muqaabalo muqaabaladana dad baa ku hadha wax shan nin baa lagu keenaya shanta kuliyadood ka socda mid caqiide ku weydiiya mid fiqi ku weydiiya mid ka socda waxa wey kuliyadaha kale nin waliba wax allaale wixii maskaxdiisa kusoo dhaco kuweydiinaya uu kula doodaya uu kula doodaya sheikh shamsaan la yidhaahdo culimmada caqiidada ka mida masaladan i weydiiyey wuxuu idhi aliimaanu yaziid wayanqus maxaa u daliila dabeedna adiladan ziyaadadan sheegay wuxuu ihi nuqsaantiibaa kuwa hadhay waxaan ku ihi kulamaa qabila ziyaada qabila nuqsaan dabeedna wuxuu ihi hadalkaasi waa bushisan yahay wuxuu ku bushisan yahay nabi maxamed calayhi salaau wasalaam masalada sidaas u aaminsanya lakiin aanu doonaya inuu xeejiyo wuxuu nabi maxamed calayhi salaau wasalaam iimaankiisu uu ziyaada waan fahmay laakiin miyuu nuqsaamaa ma nuqsaama waa maya marka wuxuu waa jaban tahay bui hadalka aad sheegayso dabeedna waxaan ku idhi waxaanu nebi maxamed u aqbalayn waa lidaatihi likownihi muxamadan wey ya soo balaaqiyiintu ma yidhaahdaan sidqigu ama runta khabarku waa maxtamal sidqa wlkadib lidaatihi baa laga dabageeya khabar waxaa la yidhahdaa wixii aqbala run iyo been marka laf ahaantiisa la eegayo yani waxaa ku baxaya khabar allah warasuulih sidqi iyo kadib ma ixtimaalaya waa sidqi keliya wey jawaabtaasaan ku jawaaba laakiin ima dayn niqaash badan baa ka dhacay xadaana qaala abu cabdillah xadaana muslim ibnu ibraahim alfaraahiidi abu camrin اlbari faraahidi buu caan ku yahay baa loo nisbeeyey qala xadaana hishaam bn abi cabdillaah addastawaa'i meel dastawa la yidhaahdo oo ahwaas ku taalla eraan ku taalla loo nisbeeyey addastawaa'i waa aimmadii waaweynaa hishaam ibn abi cabdillaah qala xadaana qataada ibn dicaama assaduusi can anas radi allahu tacaala canhu qaala waxaa wuri muslim ibn ibrahim albari baynu tilmaana hishaam adastawai albari qataada ibni dicaama asaduusi albasri anas ibni malik albasri maxaa alka ka soo baxaya musalsalun bilbasriyiin wey can anas anasna waa saxaabigii ugu dambeeyey ee basra ku dhintay biaybata saa'ibu aw sahlun anas bibasratin wabnu abi awfa xubis aakhiru صaxaabati mowta bاlbasra wa anas bnu malik can nabiy sal اllah alيh waslam qaal waxa yidhi yakhruju waa ka baxaya min annaari naarta xaggeeda waxaa kaloo loo dabdiya yukhraju waa laga saaraya waa laga bixinaya min annaari naarta xaggeeda man axad qaala ku qowlay laa ilaaha ila allah wlxaal fii qalbihi qalbigiisana ay ku sugan tahay wasnu shaciratin xabad heeda wasnigeed oo min khayrin wanaaga waxaa noo soo socotaa mutaabacada tilmaamaysa min iimaan khayrka in iimaan looga jeedo wayahruju min annaar naarta waxaa kaloo ka baxaya man axad qaala yidhaahda laa ilaaha ila allah walxal fii qalbihi qalbigiisa ay ku sugan tahay wasnu buratin xabad qamadiya wasnigeed min khayrin min iimaanin iimaana buratin waa waaxid lbur burku waa jinsi mufradkiisuna waa ta la gelinaya wma yumayizu bayna jinsihi wa mufradihi btaawi wa fii qalbihi qalbigiisa ay ku sugan tahay wasnu burati min khayr wayahruju waxaa ka baxaya min annaar naarta waxaa ka baxaya man axad qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi qalbigiisa ay ku sugan tahay wasnu daratin dhuudhicaso wax leeg quraanshada nooceeda ugu yar wax wasnigeeda leeg oo min khayrin wanaaga qaala abu cabdilah bukhaari waxaa wuri qaala abaan ibn yaziid alcaaar xadaana qataada bn dicaama qaala xadaana anas can اnabiyi sal اllahu alayh wasalam wuxuu ihi min iimaan bada makaana min khayr min khayr baa lagu badelay min iimaan waana sida loo wata wey xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya iimaanku inuu ziyaado iyo inuu nuqsaamo ziyaadaة اliimaani wa nuqsaan sidee looga qaadanaya waxaa la tilmaamay laa ilaaha ila اllah waa kalimatu اtawxiid laa ilaaha ila allahna waxaa la socota muxamadun rasuul llah bal culimmada qaar waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah waa sida qul huwa allahu axad kumaydaan maqal waana inoo iman doontaa man qara'a qul huwa allahu axad kana ystaftixu lqira'aa bاlxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin baa magac u noqotay baaqiga qul huwa allahu axad ayaa magac u noqotay baaqiga laa ilaaha ila allah ayaa magac u noqotay baaqiga muxamdu rasuulullah waa towxiidkii iyo iimaankii waa asluliimaanki iimaanka asalkiisii intii gaalnimada lagaga badbaadayey waxaa la tilmaamay inta uu leegyahay iimaankaasi waana min alaclى ila اladna tarai baa ku sugan yani ugu weyn saddexdaa la sheegay xabadda heedda ah ku xiga xabadda qamadida ah oo ka sii waxa ka siiya dhuudhicasa oo ah quraajada nooceeda ugu yar yacni qofka iimaankiisu intaa leegyahay waxa loo sugay iimaan baa loo sugay waxaanaynu ka fahmaynaa kulamaa iimaanku uu kobcana xataa yakuuna mila aljabali aw acdam dhammaan inay iimaan tahay taana waxaa ka soo baxaysa tafaadul nnaas fi liimaan dadku inay iimaanka ku siman yihiin ku kala badan yihiin oo aanay ku sinnayn waxaana lagu radinayaa nimanka murjiada la yidhaahdo ee odhanaya acmaashu iimaanka kama mid aha iimaankuna waa waxa qalbiga dega hadduu qalbiga iimaan uu dego dadku waa ku siman yihiin acmaashii lagu kala badnaan lahaana iimaan ma aha bay yidhahdeen waa wax iimaanka ka baxsan sida ahlu sunnuhu qabaan maadaama acmaashu iyo cibaadaadku iyo aacaadku ay yihiin iimaan kulamaa qofku uu kaa cibaado bato uu kaa iimaan badanayo kulamaa uu badsado shucabkii ama qaybihii iimaanka iimaankiisu waa kaa xoog badnaanaya oo waa kaa weynaanaya laakiin murjaada hadalkooda maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay inay yidhaahdeen ambiyada iyo malaa'igta iyo kuwa fusaaqda ah ee ciyaala suuqa ah maadaama iimaan laga hela wuxuba waa isku iimaan iimaankoodu waa siman yihi wاnnaasu fi اliimaani shayء waaxidu kalmishطi cinda tamaثul اlasnaani iimaanu jibriila wa iimaanu ladii rakiba almacaasi cindahum siyaani dadku marka iimaanka laga hadlayo waa sida garfeedha oo kale garfeedhaha qaar baaba laga yaba inay kale xoogaa dheer yihiin laakiin waxaa looga jeedaa ta siman sida garfeedha ilkaheedu u siman yihiin ayay dadku iimaanka ugu siman yihiin iimaanu jibriil iyo ninka khamriga cabaya ee wax walba samaynaya xagga iimaanka waa ku siman yihi waa ninkii macsuumka ahaa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumaruun iyo saaxib almacaasi baa la simaya laa yaduru maca aliimaani danbun liman camila waxyaabahaasoo dhan waa hadaladii murjiada lakiin axaadiistana waa bushinayaan qaala abu cabdilah xadaana alxasan bnu sabaax alwasiti samica waa maqlay jacfar bna cawn jacfar ibni cabdilaahi bni cawn awowgii baa loo nisbeeyey alkuufi qaala xadaana abulcumays cutba ibni cabdillaah ibni cutba ibni cabdillaah ibni mascuud cabdulahi ibni mascuud baa u awowa awowgiisa labaad cutba ibni cabdilaahi ibni cutba ibni cabdilaahi ibni mascuud qaal wuxuu hi ahbaranaa qays bnu muslim alkuufi nin caabid oo zaahid ayuu ah can ariq bni shihaab alxmasi albajali waa axaabi laakiin nabiga calayhi salaau wasalaam waxba kama maqal lahu ru'ya laakiin xadii kama warin xadiikiisu waa can asaxaaba can cumar bni khaaab idan waa riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabi ana rajula min alyahuud nin yahuudda ka mida waa kacab alquradi nin yahuudda ka mida qaala lahu wuxuu ku yihi cumar bn khaaab ya amiira almuminiin aayatun aayad oo fii kitaabikum kitaabkiinna ku sugan aayatun waa mubtada wey waana nakira qaacidaduna waxay tahay walaa yajuuzu libtida bاnnakira ma lam tufidka cinda zaydin namira whal fata fiikum fama khilun lana wrajul min alkiraami cindana warabat fi lkhayri khayr wacamal warabat waa mubtada fi lkhayrina waa la sifeey way bannaan tahay haddii la sifeeyo waa nakiratun mawsuufa wey aayatun aayad wailaa waxa weeye ma bannaana nakiro in laga dhigo mubtada laga dhigo waxay faa'idaynaysaa axwaashaas hadday mawsuufo noqoto maalan aayatun aayad aayaddaasoo fii kitaabikum kitaabkiinna ku sugan taqra'uunaha aad akhriyaysaan low calayna ay low nasalat hadday ku soo degto calaynaa dushayada macshar alyahuud akhusu macshar alyahuud waxaan gaar yeelayaa yahuudda ayaan gaar yeelaya macshara waxay ku nasbisan tahay cala alikhtisaas naxnu aulaaba faahimuuna naxnu aulaaba faahimuun naxnu aulaabu odhan mays naxnu anagu waa mubtada faahimuunana waa khabar aulaabana waa mansuubun cala lkhtisaas naxnu aulaaba ay ahusu ulaaba acni ulaaba saasaa lo odhanaya markaa naxwaha bilaabayey ayaa markaan ajruumiyaha oo laakiin isagu soo maray alfiyada iyo xoogaa iga horeeyey baa wuxuu arkay inaan aad u fahmay oo aan xoogaa iska waabinayo dabeedna wuuu hadalkaas ii keeno wuxuu hi naxnu aulaaba dabeedna waxaa kuui waa khalad wey naxnu aulaabu dhe waa mubtada iyo khabar intaasaanu isagu doonayay dabeedna wuxuu hi waa cilmi aadan gaadhin oo ikhtisaas baa la yidhaahdaa ina maalinkaad ku gaari doontaa maalinta waa laga adkaaday low alaynaa ay low nazalat hadday ku soo degta calaynaa dushayada macshar alyahuud latakhadna waanu ka dhigan lahay alika lywm maalinta iyada ciidan baanu ka dhigan lahay qaala waxa uhi cumar ayu aayatin wa aayadii qaala waxa uhi alyowma manta akmaltu lakum diinakum diinta waan idin dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydana waa idinku taam yeelay diintii baa nicmo lagu sheegay waraditu lakum alislaama diina islaamnimadana diin baan idinka raali noqday qaala cumar waxa uhi qad carafna dalika alyowm maalinta waanu garan iyo wlmakaana meesha ay ku soo degtay alladii kaasoo nasalat fiih ay kusoo degtay gudihiisa makaankaas cala nabiyi sal allahu aleyh wasalam nabiga ay kusoo degtay wa huwa qaa'imun isagoo taagan bicarafata meesha carafa la yidhaahdo yowma jumucatin maalin jumca ah labadabana lagu tilmaamay inay ciid tahay labadaba inay ciid tahay eh, maxalushaahidku waxa uu yahay qabla kulli shay akmaltu lakum diinakum diinta in laysu kaamil yeelay diintu kamaal bay leedahay dadka diinta qaadanayaana qaadashada ay diinta qaadanayaan waa inay bikamaaliha qaataan oo diintoodu kaamil tahay ama inay waxa weeye nuqsaamiyaan inay nuqsaamiyaan ziyaadat liimaani wa nuqsaanuhu buu wuxuu uga jeedaa bicarafata iyo yowma jumuca labadaba ciid in laga dhigay jumcuhu waa ciid lsbuuc carafana waa ciid sana xadiika sunanta ku yimi nabigu wuxuu leeyah alayhi salaau wasalaam yowmu carafa wa ywm الnaxr wa ayaam الtashriiq ciiduna ahl اlislaam maalinta carafa la yidhaahdo iyo maalinta ciidulaضxa ee ku xigta iyo saddexda ayaamu tashriiq ee ka dambeeya waa ciidaha muslimiinta weeye inta kale ishkaal ma laha ywm naxr iyo saddexda ka dambeeya inay ciid yihiin oo soonkoodu ma bannaana laakiin ishkaalku wuxuu imanaya yowmu carafa hadduu ciid noqdo ciid lama soomo sida labada ciidood iyo ayaam tashriiq waa ciido lama soomo laakiin yowmu carafa xukunkeedu waa max tukafiru sanatayn waa soomanka sunnaha kuwa ugu waaweyn weeye sidee laysu waafajinaya culimada qaar waxay leeyihiin waa ciid laga soo reebaya ciidaha soonkooda la diiday jawaabta waa lagu jawaabaya ama waxaa la odhanaya kullu ciidin bixasabihi yowmu carafa ciidnimadeedu waa in soomo la weynaysiiyo la cibaadaysto la ducaysto ajarka laga helayaana waa laba sano in lagu dambi dhaafo ciidu kuli shayin bixasabihi laakiin nabiga inoo cadeeye calayhi salaatu wasalam inay ciid tahay wallahu aclam sal allah waslm cala nabiyina